الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى وكان يتخلف في ساقتهم في المسير فيزجي الضعيف ويردف المنقطع وكان أرفق الناس بهم في المسير وكان إذا أراد غزوة ورى بغيرها فيقول مثلا إذا أراد غزوة حنين كيف طريق نجد ومياهها ومن بها من العدو ونحو ذلك waxaynu kusoo jiray kitaabkii zaad almacaadka ahaa juskii hadyu sal ly slam fi siyari wاlmagaazi wاlbucuuhi wasaraaya wakaana wakaana badan baa marka soo noqnoqon doonto ku saabsan nabigu dhaqankiisa sal ly slam wakaana suban wuxuu ahaa intaanan baraarujinin wakaanadaas xadiidkii xalaynu soo maray ashuhadaa arbaca رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله حتى قتل إلىa qeybta u dambeysay فذلكa في الدرجة الراaبعة xadيiثkaasi ninka تxsiiniyey شheekh الباني ma ah waxaa weeye شheekh أحمد شhاكر في تحقيq المسند أما الشheekh الألباني as وxuu ku ضaعيifiyey silsilada ضaعيifada a laba kun iyo afar شhucayb arnaa-ud iyo cabdالqاadr naa-udna waxay dhaheen waa ضaعيif sanadkiisu mashhuur xasan salmaan kitaabkiisa taxqiiqa uu ku leeyahay kitaabka alinjaad fii abwaab اljihaad isagu uu ku daciifiyey sawaabkuna xadiidku inuu xasan yahay weeye jaamicu tirmidiga markaynu marayna ku faahfaahinay khulaasaduna alimaam tirmidi fii jaamici isagu wuxuu yihi xadiiثu xasanu gariib wakadalika abu cali aلtuusi mustakrajkiisa calى jaamic tirmidi wuxuu yihi xadiiثu xasan waxaa uga horeeyey kulligoodba alimaam cali madin abulxasan sheekh اlbukhaari wuxuu hi hada isnaadu misriyu saalix waqad xasanu axmed shaakir fi taxqiiq اlmusnad sawaabkuna sidaas weeye intaa inaan baraarujiyaan raba xadiku sugan yahay wa kaana sal ly slam yatakhalafu fii saaqatihi nabigu wuxuu ahaa kii dib mara yatakhalaf dib buu u bixi jiray fii saaqatihim ay fii dacfatin fi lmasiir saaqadu dadka dambe een gaadiidkooda usan xooga badnayn ayaa la yihahdaa dadka dacafada ah ee taagta daran waayeelka waxaan gaadi fiican wadanin ayuu nabigu dib u ahari jiray iyagaasuu la soo socon jiray fayusji markaasuu u dhimrin jiray fayusji yusji saxaaban kaxayn wey asalkeedu alisjaau waa dafcu shayi wa sawquhu birifqin shayga in la riixo oo la tarciyo si dhimrinaan loo jiido ayaa loo kaxeyaa la yihahdaa fayusji markaasuu nabigu soo kaxayn jiray adaciifa ninka taagta daran wayurdifu wuxuu fangelin jiray oo hasha ama gaa'idku uu saaran yahay uu saari jiray almunqaطica ninka muxuu ahay ka hadhay ciidanka iyo socodka waa ninka habsoomay neefkiisa uu dhaqaaqi waayey wa kaana riwaayo kale xadiidku uu leeyahay wayadcuu lahum waa u ducayn jiray waa soo kaxayn jiray ninka gaa'idku uu ka habsoomay hashiisu ay dhaqaaqi weyday ama ka go-ay saaxiibadii iyo rufqadii uu la socday ayuu nabigu markaas soo kaxayn jiray waana u ducayn jiray wa kaana wuxuu arfaqa annaasi dadka midka u dhimrin badan ee u naxariis badan bihim ayaga fi lmasiiri xagga socodka ayuu haa suubanuhu sal ly slam axaadiis badan ba macnaha ku yimid khaasatan sunanka wa kaana wuxuu suuban idaa araada khaswatan duulaan markuu doono waraa bikayriha keyrkeed ku raadgadan jiray meeshuu u socdo maagan ka ahayn ayuu dadka moodsiin jiray waana siyaasa xarbiya weeye fayaquulu maala wuxuu odhan jiray idaa araada aswata xunayn nabi markuu doonayo inuu xunayn weeraro wuxuu dadka weydiin jiray iyo say jawaasiista iyo sirdoonka magaalada jooga ay ambadaan kayfa ariiqu najdin wa najdi wadadeeda ka warama xagee loo maraa wadadee toobiye ah imise maalmood bay qaadanaysaa xaggee biyale xagee oomana ah waman biha min alcaduwi yaa cadow dhexda ku jira oo markaa layska ilaalinhayaa wanaxwi dalik idan jawaasiista iyo sirdoonka gaaladu ay leeyihiine cadowga leyihin wadanka jooga iyo munaafiqiintuba waa ambanaya waxay u qaadan meesha nabigu uu hadal hayay in uu u socdo dhaqanka nabigu waa xadiid kacab baa macnaha ku yimid fi saxiix bukhaari wagayri iyo axaadiis badanba waa ku timid anas xataa waa ka sugan yahay wa kaana yaquul nabigu waxaa kii yidhaahda alxarbu khadcatun dagaalku waa dhagar hal maroo lagaa il helo oo lagu dhagra wey ciidanka kastood wadata mar haddii lagaa il oo qaabka diyaargarowga lagaga fiicnaado meel aad markaasi ka lidataan lagaa weeraro waa halis weeye waa mar lagu siro khadca waa xeelad mar oo markaas lagu mariyo wey waka xadiidkaasna waa shib mutawaatir buu ku dhow yahay axaadii duruq badan buu markaa ku yimaadaa wa kaana yabcaثu اlcuyuuna jamcu cayn sirdoon weeyaan sahan jaajuus cuyuuntu nimankaasi wa kaana yabcaثu cuyuun nabigu sahan iyo sirdoon buu diri jiray xudaybiya waa garanaysa intuu nabigu uusan tegin wuxuu isku hormariyey saxaabi lo odhan jiray muxuu ahaaye sufyaan bisr ibnu sufyaan alkhusaaci buu nabigu yidhi sii hormar bal quraysh xaalkeeda soo ogow adaan reer khusaaca adaan lagu ogeyn islaamkiisa ma aysan la soconin wuu dhex qaaday nabigu markaan soo gaadhin buu hor yimid o go-aankaasay qaateen halkaa ciidan bay ku diyaarasheen halkaa mid baa jooga marka sirdoon nabigu waa diri jiray kamaa fii saxi bukhaari wagayri waxaa ka mid a ah yowma alaxzaab wakii nabigu ku yihi man yaatiinii bikhabri اlqowm oo markaa zubayr u nabi allow aniga habeenkii ay qixi jireen axzaabtu waa kii xudayfa dira nabig sal l slam marka sirdoon iyo sahan waa in la helo haddii kale cadowgaada waa inaad fikirkiisa awooddiisa cududiisa meeshuu ka wiiqan yahay ka taag yahay meeshuu ka xoog badan yahay xaaladihiis o dhan waa inaad daraasayso ood la socoto saan war la-aan lagugu helin marka nabigu taas dhaqan buu u lahaa wa kaana yabcaثu اlcuyuun sahankuu diri jiray ee sirdoonka ya'tuunahu inay u keenaan bikhabari caduwihi cadowgiisa warkiisa iyo xaaladiisa wayuطlicu wuxuu bixin jiray aطalaa'ica waa sahamada cuyuuntuna waa nin qarsoonoo jaajuus isagu sirdoona ee alaa'icduna waa ciidanka markuu dego dadka ka horeeya soo beeqaqa xaaladda waa sahan sahankiiyo marka sirdoonka farqiga udhexeeya nina waa jaajuusu cadowgu dhex tagiba oo uu dhex joogi oo xogtuu ka soo diri ama uu ka soo noqon nina ciidanka oo fadhiya ayuu ka horbixiyo waa sahan baa la yihahdaa wayubayitu wuxuu nabigu bariisiin jiray alxarasa waardiyu barisiin jiray yaana waardiyeyn anaga soo marayna aaga yaa naga qaban dad aagka qabta ayuu nabigu dhihi jira halkaa ma caawa fadhiiso heelo halka naga waardiye inay weliba baryaan oo keligood macda baryaan muslimiintana ay waardiyeeyaan buu nabigu markaasi samayn jiray nima ninku ka adag yahay buuna diri jiray <clears throat> xadiidka soo marayna habeen horaba yaa u dambeeyey kana sunanka iyo saxi muslim waa ku yimaadaa wa kaana idaa laqiya caduwa cadowgiisana markuu la kulmo wuxuu ahaa waqafa waa istaagi jiray intuusan dagaalka gelin wa dacaa alluu baryi jiray siduu nabigu sameeyey yowma badrin markuu saxaabadii la yidhi gaalidii waa kuwan wuxuu hi haluumu falnata caada kaala ee aanu istirinne waa la istirshay saddex boqol iyo shan iyo toban bay noqdeen nabigu waa ku farxay ciddatu aaluut buu qowmu aaluut aaluut qoomkiisii ciidanku ku dagaalgalay baad la egtihiin saddex boqol iyo shan iyo toban nabigu waa ku farxay markaasaa la diyaargaroobay kadib buu duceeyey ilaa uu haddee garbaha nabigu intuu qiblada qaabilo oo duceeyo oo gacmaha taago oo taago ilahay aada u baryey baa gu-i garabka u sagraabaa ka dhacay abubakr baa gadaal kaga yimid oo isku duubay markaasuu maradii intuu uqaado garabka usaa nabi maxamedow intaa duca kugu filan ilaahayna ballankii uu kuu qaaday waa kuu oofin nabi allow intaa ku daa ducada waa badiyey nabigu yowma uxudin nabigu waa baryay ilaahay subxaanau wa qablahaa iyo bacdahaaba marka dhaqan buu ulaha suubanuhu inuu ducaysto oo ilaahay baryo intuusan dagaalka gelin wastansar allah ilahay buu gargaar weydiisan jiray wa akara huwa وaصxaabuhu min dikr الlah وakara waana badan jiray huwa asaga iyo asxaabuhuna min dikr اlahi bay badan jireen ilaahay xuskiisay badan jireen wakhafaduu aswaatahum dhawaaqoodana hoos bay udhigi jireenoo maysan dhawaaqdin haddii la dagaalamayo abu daud waxayna ku soo maray kaana asxaabu rasuuli اllaah yakrahuuna sawta cinda اlqitaal asxaabta nabi maxamed waxay nacban jireen oo aysan jeclayn marka la dagaalamo in la buuqo sawaxan iyo qayle iyo ninku isagoo aamusan oo indhaha taagahay kusoo galahayaa oo wax ruugahaya laakiin haddaad dhawaaqdo xoogo inaad fashilantay ama cabsi ku gashay baa loo qaadanaya culamada qaarkood waxay leeyihin waa siyaasa xarbiya oo mararka qaarkood dawaqu hugun buu tarahayaa oo markay laba kun shan kun nin halmar dhawaaqaan in fuligoo dhanba isku kaajaa laga yaabaa oo haddii dhawaqiiyo sawaxankii iyo qayladii iyo gubaabadii loo baahda in la dhawaaqa laa ba'sa laakiin asaalatan fazac iyo jazac iyo argagax buu tusaa dhawaqu marka cinda adikri wa cinda aljanaaza iyo cinda alqitaalba selafku ma aysan jeclayn dhawaaqa badan iyo qaylada sunadana sunno waagi dambe laga tagay weeyo durbaanaaba la garaaci jiray qayb durbaanaha garaacda qayb barqalax isku garaacda qayb dhawaaqda ciidanku yuulahaan jirayba in dagaalanta marka meeshan balaaya ka socda odhanaysa waxaan soo eh, durbaan tuman haya iyo waxaan jalab iyo qalabta soole iyo waxaan guuxa haya adoo dhan baa salsalahaya marka waagi dambe waaba laga tegay laakiin dhaqanka saxaabadu sidaasuu ahaa wa kaana waxaa suubanuhu yuratib اljeysha ciidanka kii ratibuu ahaa ciidanku waa habaynaya wuu kala safahaya maymano iyo maysare iyo qalbi iyo saaq u qaybinhaya mararka qaarkood xagga hubka u kala saari jiray waranleyda goonibu u saari jiray nimanka aan duruucda qabin iyo mxuu ahaay warmaha iyo seefaha dharka difaaca goonibu u saari jiray wa kaana yuratib اljeysha wاlmuqaatila ciidanka dagaalamay iyo jeyshkuba nabigu waa safi jiray waa nadaamin jiray wayajcalu fii kuli jambatin dhinac kastana wuxuu marin jiray kufan laha nin u qalma kufan laha ym fat markaa kugu fila miaal amiladu waa badan tahay ciidna nabigu uusan ratin weligii ma dagaalgelininba marka maka marka la weeranayo ciidankii maymana khaalid buu u dhiibay khaalid wuxuu maka dhankiina midig iyo xaggaa ka wareeg wixii kaa hor yimaadana seexba ku yidhi adu cidnaha dilin laakiin wixii kaa hor yimaada ee wax isku dayaa aakharo u dir buu ku yidhi maymanu u dhiibay muxuu ahaa zubayl cawaam ciidankii maysar bidxi buu u dhiibay adugu bidx ka weerar buui adgu ciidankan kaxayso dhanka bidx baan kugu ogahay khaalid dhanka midig bartanka nabi maxamed iyo waxaa soo galay ansaar reer bani xaari katiibat khadra baa nimanka maskaratada isku soo aadiyey abaa cubayd camr jaraax ciidan afraad buu nabigu u dhiibo mxuu ahaay alxusar ragga iyagu warmaha watay iyo seefaha laakiin aan qabin cambuurbereedka ee jilicsanaabu u dhiiba abaa cubayd nimanka iyagu hogaami buui an nimanka waa in meel sahlan lagu aadiyo lannu ma wataan cambuurbereed warankaa lagu mudi karaa oo seeftaa karaysa nimankaasi dib baa loo dhigay meel yar mxuu ahaayey awbaashi iyo bilcaami iyo carur ku aadan yihiin oon dagaalba aan laga sugayni buu nabigu ku aadiyey saas u qeybiyey afar weji weeye maysara oo khaalid uu hogaaminhayo cafwan maymana dhanka midig garabka bidix waxaa hogaaminhayay ee zubayr bn cawaam garabka bartanka oo qalbiga ciidanka loo yaqaan nabi maxamed iyo katiibata alkhadra baa ku jiray ciidankii albayadiq ama awilxusarna aba cubayda loo dhiibay nabigu hawshaas dhaqan buu u lahaa abubakarna waa kii kala dardaarmay yaziid abi sufyaan shaam waa u ka dagaalami jiray wuxuu ku yidhi ciidankaada habeen iyo saacad meel ma baryi kartid adoon ciidanka uusa ku ratay may maxaa yal cadow baad dhex joogtaa saacad kasta weerar baa ku qabsan karaa ciidanka inuu diyaar yahay heegan yahay maysaladiisii maymanadiisii qalbigii saaqada dhabarjebinta ilaalada horbaxyada wax kasta waa inuu ratiman yahay buu ku oran jiray ciidankaada iyo dadka aysan la hadlin buui hadday idin yimaadaan wafdi iyo caajim iyo gaalo iyo keyrkoodba yaysan sheekaynin lannu haddii cadowgu sheekada ciidanka u maqlo uu qiyaasi macnuuyaadkooda waxay yihiin tiradooda intay dhan yihiin waxay doonhayaan lama hadli karo aduguna waftiga ku yimaada durbad sahay siyo isdhaafi buui loo ogaana ciidankaada habeenkii haddii meel la dego ama maalinkii meel lagu furto ciidanka waardiga ha ka qabtobu ragga u adadag abaanduulayaasha dagaalama nin walba ninku ka adagya ka dhig buur haddaad tashanayso ninba ninku ka cadg u yeedh buur ha u yeedhin ragga fulayada iyo howlahaas baylaha ciidanka ha dhigin dardaran dheer wasiyatu abibakr la yaabo jeish nin dagaalamo ah, abubakr waagii hor waxaa la jiray nin jilicsan intuu nabigu noolaa nin yar qabow oo naxariis badan baa la jiray laakiin markuu nabigu dhintay ushii nabigu u qabtay ayaa duntiisi la ogaaday leannuu nabigaa ku fadhiya maogtahay de isagaa hawsha abubakr o dhanba nabiga hayay wasiirin uun la taliyo iska ahaa meeshuu nabigu dirana qabta laakiin markuu ushii islaamka qabtay waxay kulli isku raaceen saxaabadu nin lamida inuusan jirin camr caas isna dardaaran intaa la egbusiiyey wasaaya abi fi اlxuruub waa wasaayo loo baxsaday ilaa yomina hada cumar baa waga dambe ku dayan jiray ayib ilaa cumar uu dhaqan ka dhigtay haddii qadiya loo keena mucayana uu xukumhayo kitaabka alluu ka fiirin jiray sunnaduu ka fiirin jiray hadduu ka waayo wuxuu odhan jiray bima qada bihi abubakr abubakr qadiyadan o kale ma loo keenahaa muxuu ku xukumay sidaas ayada wey odhan jira ayada ku xukuma qaduu abubakr xukumay oo u cadaaday mausan khilaafin ilaa lidaliilin aqwa cindahu inuu arkaba mooye kadib bu hadduu waayo asxaabu rasuulilahi shirin jiray abubakr baa dhaqankaa lahaa oo isagu markuu qadiyad loo keeno oo kitaabka ilaahi uu ka waayo garta ayadaa xukumkeedii oo sunnada uu ka waayo abubakr masaajidku iman jiray markuu dadka salaada tujiyo ayuu muxaadarayn jiray muslimiinay qadiyadaasaa la ii keenay oo dhaxal ah ama dhiiga ama xaq laisku haystaa oo fooda layskula jiro aqoontaydii baan fiirshay waa ka waaye kitaabka ilahi walaa sunati muxamed waa ka waaye ma jiraa mid e, masaladaa wax ka haya saxaaba istaagi intaasuna goorbu u baxsaday hebel baa odhanaa goobjooga ah nabigoo sidaa sidaa xukumay saasuu ku waday haddii hawshaas shacabkii iyo bulshada dhexdooda wax sheega la waayo wuxuu shirin jiray culummada culmada iyo mhaajiriin iyo ansaar akaabirta iskugu yeeri jiray marka taladaas wax ku wadeen culmada hore mxuu ahaay iyo mujaahidiinta hore wa ku wadeen wey <clears throat> marka nabigu tartiibkaas nin walba hawluu qaban karo ayuu u diri jiray yubaarazu bayna yadayhi bamri yubaarasu waa la su bixi jiray bayna yaday nabiga hortiisa bimrihi biduuni amri bay u badnayd mubaarasadu eh, intaan weli la dagaalamin baa la iscudin jiray yowma bedr waa garanaysaan haddee eh, cutbnu rabiica iyo wiilkiisi baa soo booday yaa noo bixi bay yidhaahdeen nin kalaa soo raacay ayaguna walaalkood ah oo muxuu ahaayey baa soo istaagay markaas ansaar baa qamaantay shubaan ansaar bay annaga dhalinyarada ansaareed markay soo qamaameen buu rabiica wuxuu yihi cudba wuxuu yihi cudbnu rabiica wuxuu yihi waxaan doonaynaa ilma adeertaayo niman nugu dhiig ah oo noor qalma oo qoraysh ah oo ree bani haashima ama ree bani makhsuuma ama ree bani cabdimunaafa reer bani ah, ah, ah, umayaan rabnaa buuhi nimankiina ansaaryada qaxtaaniyiinta ah ee beereleyda ah warkiina kuma jiro isku dhiig ma nihin ba yidhahde waa kibreen halkaa markay gaadhay buu nabigu uhi qum ya xamza qum ya caliy qum ya cubayda ibn اlxaaris saddexdoodaa istaagay iyagaa dagaalka galay ayib xamze waa laba wiil iyo adeerkood cubayd waa ina xaari ibn cabdilmualib xamza labadaba adeer u ah waxaa la waa ina abi aalib ibn cabdilmualib cubaydana waa ina xaari ibn cabdilmualib xamzana waa ina cabdilmualib weyhaad marka waa laba wiil iyo adeerkood saasay hawshan ku galeen wixii ka raacay waa ogeedeen nabigu marka biamri in lagu mubaarasoon waa jirta laakiin waxaa badnaa saxaabadu in mubaarasa galaan biduuni idnihi khaybar wix mubaarasa ka dhaca nabig wa lagama weydiinin caamir oo salaamo adeerkii baa mubaarasa galay cali baa galay bara baa galay jamaaca min asaxaaba mubaarasaadka u badan nabiga lama weydiin jirin salafkuna waa ku niqaasheeno waxay yidhaahdeen mar haddii amiirku uu socdo biduuni idnihi miyaa loo bixi gaalada oo la horaysan mise waa in amiirku amro amiirka in lala tashadaay inay wanaagsan tahay oo mustaxab tahay muran ma laha laakiin ma banaan baa laga niqaashaya jumhuur ahlicilmi waxay leeyiin waa banaan biduuni idnihi maxaa yeeley wuxuu waa jihaad ninkuna jihaad buu u yimid hawshanna waa nooc min aljihaad idan wax kaloo meesha yaalla uu jiro marka ishtiraadkiisu salaf kama sugno laakiin inay wanaagsan tahay inay xaaraan tahay laga niqaashaa inay banaan tahay yaa xoog badan laakiin lagu tala amiirka isagaa garanaya ninka munaasabka ah ninka halyeyga ah ninkan ninkan dhulka dhigi kara ayb isagaa kala garanaya in lagu tala oo loo dayo hawsha waa sida fiican haddiise nin naftiisa iibsada isbiimeeyo ayadoo dhib ma laha wa kaana wuxuu suubanuhu yalbasu kii xidha lilxarbi dagaalka lam cuddatahu sanadiisa hubkiisa dariis u qaadan jiray waan dagaalamahaya marka anoo qamiis ka wato farasha jeceysan wa wada nin baan tagahaya maxaa ku dagaalamaysa nabigu waa diyaar jiray wa waxaa laga yaabaa halmadkii iyo koofiyadii iyo camburbereedkiiy seebtiisiy warankiisiy gaashaankiisii buu qaadanaya nabigu waa diyaar garoobahaya warubama waxaa laga yaabaa suubanu daahara inuu isdul saarto bayna dircayn laba camburbereed laba camburbered inuu wada gashado camburbereed buu gashanhayaa mid labaad buu ka dulgeynhayaa saan seef iyo waran iyo nabigu sal l slam waxau og yahay inaan islaan iyo gaalamidna dhib u geysanayni bacdamaa nazala qowluhu tacaala wallaahu yacsimuka min annaas laakiin waxaa la barayaa muslimiinta inay diyaar garoobaan waxaa la barayaa inay cududooda qaataan ilaahay wuxuu kuu qadaray marnaba ku gefi mahaye adoo feero qaawan dagaalayo yaan las odhanna wey qadarka ilaahay asbaab buu leeyahay shuruud buu leeyahay waxaan shardi iyo sabab lahayn adduunkama socdo haddaad dhiman sabab baad ku dhiman haddii rabbi ku badbaadina sabab baad ku badbaada rabbi qadaro qorsheeyey marka waxaa weeye adugu inaad ilaahay tala saarato waxaa looga jeeda waa inaad asbaabto dhan la timaado wixii intaa ka dambe alla aad ku dayso aduu qorigaadii bunduqaadii dareyskaadii risaastaadii sahaydaadii inta tabartada diyaar garow wx intaa ka dambeey alle ku daa laakiin aad banaan cila iska fadhiista lama ogolo nabigaabaan yeelinba <clears throat> wa kaana wayna sugan tahay aaaartaaso axaadiistaasoo dhan way wa kaana lahu alalwiyatu waraayaat nabigu wuxuu lahaa alalwiya jamcu liwa calamo iyo waraayaati bandiirado alwiyadu waxaa loo badan yahay calanka yar weeye ee guutadu wadato ama horintii iyo kooxdu wadato raayaduna waa calanka weyne ciidankaoo dhanba ka dhexeeya calan dheero intii la qotomiye jeyshka meeshuu ambaanduuluhu fadhiyo ama amiirku fadhiyo ama hogaanku fadhiya la suraa marka ciidanko dhan bay udhexaysaa hal midab bayna yeelan laakiin alwiyada kala duwan koox kasta waa laga ya in calan gooni ah qolya calan gududan baa loo dhiibi koox mid madow baa loo dhiibi kuwa waxaa loo dhiibayaa mid cagaaran mid jaallo ah waa kooxyo kala duwan kooxda dhabarjibinta kooxda muxuu ah duleelinta kooxda weerarka koox mxu dhaawac ururinta qaybta saadka waa la kala saarahaya ama alalwiya way qaybsami jirtay abyad baana u badnaa alwiyadu ama araaya sawda baa u badnayd liwaagu inuu abyad noqdo baa u badnaa ama raaya inay sawda noqotaa nabiga u badnaa intuna waa banaan tahay midab cad iyo midab madow iyo mid gudu intuba oo kuu banaan yahay laakiin nabigu wuxuu u badnaa inuu raaya sawdaa qaato iyo liwaa abyada calan cad ayib iyo bandiirad iyo raayo weyn oo madow axaadiis badan ba macnaha ku iman kusoo maray sunanka wa kaana idaa dahara calىa qowmin nabigu wuxuu ahaa markuu ka adkaado qolyo aqaama wuxuu ku nagaan jiray bicarsatihim bankooda iyo degankooda fagaagooda alaaa saddex maalmood markuu intuu qolyo weeraro nabigu la dagaalamo oo ilaahay u jebiya gaalada ay jabaan durmama laaban jiray gebagebo dhigi jiray gebagebo geela iyo xoolaha iyo maxaabiista iyo xagga loo gaacinayo xagga loo dirahaya waa la ururinhaya marka lasu yimaado kadib baa la guurhaya marka waa in la gebagabeeyo ciidan weyn weeye ayib laakiin markay tahay darba khaaifa darba istibaaqiya hawsha hawl kale waa iyadu taargadka la toogan marka waa la dhuumanhaya laakiin markuu ciidan weyn oo sagaara baktiisa u socday abeesa baktiis uu socdo waa in gebagaba la dhigo oo ciidan xagga loo sii daayo oo agga loo diro oo agga loo diro oo lasu keeno geel iyo ragga go-ay wa lasu keeno la ururiyo la qaybiyo nin walba xoolihiis isagoo watasaa lagu guuro lagu kala tago nabigu wa kaana idaa dahara calىa qowmin aqaama wuxuu ku nagaan jiray nabigu markuu qalyo ka adkaada uu jebiye gaalo bicarsatin degankooda weeye alaaa saddex goor meeshii nimanka lagu jebiyey meel ku dhow buu nabigu fadhiisanhaya carsadu waa meesha ay deganaayeen alfadaa alwaasic meeshii nimankaa deganaayeen wey uma qafala markaasuu noqon jiray oo meeshuu ka yimid ku noqon jiray kama fi saxi buhaari waayri wa kaana idaa araada waxaa weyaan kolba waa suna xarbiya wey suna xarbiya hadday tana lilmasaalixi wاlmafaasid marka maslaxadun baa leegahaya haddadaad meel kusoo urursato ood gabagaba dhigtood meel tagto hal kuruus baaba kugu filanba hal saaruuq baa kugu filan abadan loo fadhiisan maayo qacintii laga see lagu kala tegaya hawdka la kala gelahaya intay indhaha laga rida gaalka oo wixiisa la baaba'sho yaa laga dhumanhayaa wuxuu weligiiba diyaaraddu ha wareegto ha guuxdo sawir ha qaado banaanka cedoon sawir ha ku dhamayso diidda ma las arki maayo waa siyaasa xarbiya wey haddaad tirada may gabagabaan meel baan fadhiisanhayaa adoo waaqac hadda aynu marayna marahayo raggun baad iga layn mooyeen waxba ii tari mayse wa kaana idaa araada an yugiira nabigu markuu doono inuu wax weerartamo intadara waa sugi jiray habeennimo hadday tahay wey hadday habeennimata nabigu intuu habeennimo reer dul fadhiisto waa berigu sugi jiray intadara fain samica hadduu maqlo fi lxayi muadina reerka u dul fadhiista hadduu muadin ka maqlo lam yuqir muusan weerari jirin wailaa akaara culamadu waxay leeyihiin qadiyaddan waxay ku timid waa inta islaamka uusan baahin ee madiino reemiyii ku dhowaa iyo qabaa'ilka dul degan o dhan aysan wada islaamin waa awaailka hore hijrada ilaa qarn sanadkii toddobaad lixaad weeyaan maxaa yeele waa lasdhex deganaa qabiil gaalo ah iyo ku muslima isdhex degan qabiilkanaa guuri waa la roob raacahaya kan gaalada mid islaana ka dambeeyo midkaa islaamka qoys kaloo gaalaa kasii dambeeya reemiyii muslimiin ah iyo reemiyii gaalaa isdhex deganaa lama kala sooci karo kuwanaynu dul fadhino muslimiintiba reemiyiga aha mise waa gaaladii aadaanka lagu kala soocahay hadday aadaami waayaan way go-hayeen mawdkaa ka adeegi hadday aadaamaanna waa muslimiin waa laga leexan sidaasay culimadu kulligood u sharxayan xadii waana sidaa waaqac jirta weeye waxaa aad u faafahaya alimaam caqiil ibn abi aalib kitaabkiisa taxriir maqaal baa aad hosha u sharxay rubama kan w kaana rubama bayta cadowa waxaa kaloo laga yaaba nabigu inuu miro cadowgiisa intan waa ti u badnayd ee nabigu inuu sugo waa beriga inuu sugo ahayd waa marka laga baqahayo meeshan in muslimiin iyo isku milqan yihiin iyo gaalo laakiin hadduu nabigu ogaado qoyska inuu gaalo yahay ama aaganba wax islaana aan laga filaynin nabigu markaas habeennimu geli jiray mararka qaarkood waa inaga soo maray biqyaata abibakr fi sunan abi daawuud habeen baan reer mirayb salama ka sheekeeyey qoys baan habeen mirayb abubakr reer fasaar ah reer bani fasaaro in habeennimo gallay buui fabayatnaahum markaasaan dilay bui keligii toddoba qoys baan habeenkaa keligii baabi'iyey bui toddoba qoys baan keligii baabi'iyey buui waa nig ku sheega tangi gori wey sabcata ahla abyaad baan ibir ka dhigay nafar ka nuuxsanin waa nin keligii ciidan kale wuxuu ku maqan yahay qabaailka kale jees dhanoo meel degan khayro dhan baa intaan habeen qabsanay yaan toddoba guri aan u baabiyey wuxuu ku jiray keligii marka inay maraan lann reer fazaar waa la yaqaanay dhulkii degaanna waa la yaqaanay inaan islaan ka dhoweyna meesha waa la ogaa la galhaya <clears throat> warubamaa bayata caduwahu nabigu inuu miraa laga yaabaa cadowgiisu habeenimo uu miro warubama waxaa laga yaabaa faaja'ahum nabigu inuu ku kadiyo nahaaran maalinimo tabyiidkaasna waynu soo maraa haddee amaa mafaajaada reer banmustalaq baa ka mid a ah ayagoo ah min barina geeloodii iyo lodoodii iyo ceel ku dhachayo ceelkii fadhiya buu nabigu dul fadhiistay aara bayn mustalq wahum aaruun fi sa baari mi adii bn waa garanaysa ayb marka waa la weeraraya gaaladu ilan markaan ogaano inay dacwadu gaadhay habeenna waanu meri maalina waanu geli laakiin haddaysan dacwadu gaadhin xabadda ku bilaabi mayno istixbaaban oo wujuuban calaa ra'yayn ilaa aan u bandhigno anagu muslimiin baana la yidhaahdaa maxaan doonaynaa inaad islaamtaan haddaanu diidno seef baa idan taqaan warka anaga waa ina ogyihiin xogtaa markay helaan kadib bay go-ahayaan waagida marka salafku wakay ka naqaasheen ay yidhaahdeen gaal aan maanta aan dhambaalka anagu gaadhay miyuu jiraa bay isweydiiyeen axmed iyo shaafici iyo alimaam tirmidi fii jaamicihi iyo culamadu waxay idhaahdeen maanta la heli mahayo gaal aan warka anaga uusan gaadhin oo waxaan haan ogeyn oo in nabi maxamed ilaah soo diray kitaab rabbi soo dejiyey dad muslimiin la yidhaahdo oo qodobada ka doola oo ninkii qodobada ay ka helaanna waal ka dhigan nin kalena waran ku tumaatiya inay jiraan waa wad ogyihin bay yidhahdeen saa darteed marka laa dacwata axmed iyo rag badan ba kuso jamic tirmidi ba kuso mara iyadoo mufasalo ah marka waxaa weeyaan qadiyadaasi waa iska gooni kolba xaaladun bay ku xidhan tahay inay mustaxab tahay fii kuli axyaal muran ma laha ama gaalkaasi dacwo ha gaadho amaysan gaadhin in loo bandhigi karo ay mustaxabto ay sunno tahay muran ma laha laakiin wax laga niqaashayo waa wujuubka wujuubka waxaan leenahay maxalkiisu waa markaysan qoyska iyo gaalada aysan dacwadu gaadhin ama hadday gaadhay istibaakum baa baaqi ah istibaakum baa baaqi ah wa kaana yuxibu اlkhuruuja ywma alkhamiis nabigu wuxuu jeclaa inuu baxo maalinka khamiista ah weliba hadda waa inagii soo maray xadiidkii wa kaana idaa bacaa sariyatan aw jeyshan bacaahu fii awli nahaar nabigu hadduu ciidan dirahayo ama jeish dirahayo ama sariya dirahayo niska hore maalinkiibuu diri jiray awala nahaar maalinka khamiista <clears throat> bukrata nahaar maalinka aroortiisuu diri jiray khamiisnimada saxaaba baa nabiga hawshaa kaga dayday xataa safarkooda ganacsiga iyo danahooda adduunyey maalinka khamiista nis hore bixi jireen saxaabigu sakhr oo garanaysa kii ku hodmay waagedun dhagax dumaaligta laga iibsan jiray isku jiri jira badeecadiisa iyo safaradiisa ganacsiga inuu maalin khamiisa nis hora baxo maxaa nabigaa sidaa yeeli jiray laba arrimood baa isku darahayaa allahuma baarik liummatii fii bukuuriha ko ayadoo iska bara jarmaadka iyo kalahadaba iska barakaysan labo nabigu khamiista ayuu niska diri jiray ciidan iyo wuxuu col dirahayaba inta buu kaga dayda xataa ganacsigiisa oo ku barakooda sunnada itibaaceedu barakay leedahay wa kaana alcaskaru ciidanku wuxuu ahaa idaa nazla markuu meel dego indama بعضه إلى بعض حتى low busita calayhim kisaaun lacamahum ciidanka nebi maxamed iyo saxaabadu markay meel degaan way isu iman jireen waagi hore sidaa ma ahayn markuu nabigu intuu ciidan qaado uu meel dego way kala yaaci jireen ninba geed buu harhsan jiray ninba meel sheeba iyo golbu iska iska agdanbu nabigu u kuurgalay oo wuxuu i sidaa anta ku wadaan waad baaba ninka hadda geedkaa ah hoos jiifa haddii ayar la afdu yaa u haya ninka goshaa galay haddii la kaayo oo laus mxuu ahaaye la shirqoolo yaa war u haya waa inaad timaadaan oo isku timaadaan od ururtaan hal meel dega hal meel dega agdan marka sidaasay noqdeen indama bacduhu ciidanka barkiibaa ku biiri jiray ilaa bacdi marka xataa low busta xataa haddii la fidiyo calayhim cala اlcaskari kisaaun maro riwaayo kale thawbun xataa low busta calayhim thawbun lacamahum wada gaari lahaa kala taggeena wuxuu ku yihi inamaa dalikum min ashayطaan inaad kala tagtaan ina tafaruqakum fi lawdiyati washacaab inamaa dalikum min ashayطaan shayطaan baa idin kala geynaya isu imaada urura waa siyaasa xarbiya waxaa laga yaabaa in asiyaasa alxarbiya aljihaadiya ay keento in nin walba meel u istaago haddaad boqol wiil meel istaajiso hal waxaa ku filan mxuu ahaaye janto kusoo dhaca ku filan eber ka dhiga hal hoobiya ku filan eber ka dhigahay waa inay marka meelay baasha ku dhacda la waayo tobankii wiilba kiiba waxaan istaajinaynaa hal kilomitr asu jirsa ayb taasi marka siyaasada xarbiya ku xidhan tahay laakiin waa la warqabo muhiimadu waa maxay raggaasi aanu kala fogeynay halbaateelkaan u istaajina waa inay iska warqabaan laakiin isku imaashuhu iyo kala tagu kolba siyaasa ku xidhan wey iyo maamul dagaalka u hogaansamaya wey xadiikaas sunanku ku yimid iyo meelo badanba wa kaana yuratibu الsufuuf laymankuu nabigu toosin jiray xagga istaag hebel hore u bax dib u bax wa yucabihum waa diyaar garayn jiray safkuu buuxinaya hebelkaa kusoo buuxsan xataa markuu laymi saf u simo ninka hore soo baxa nabigu waa riixi jiray wakaasida maana dagaal loo taagan yahay oo nabigu simahaya baa ushu wax ku simahaya buu nabigu yaa saxaabigu ush kaga qabtay saxaabiga dha ah, nabaa la waay dish nabigu calooshu faydo wuxuu yihi iga goos miyaan ku dilahaa ah, iga goos maraybu iska qaada wuxuu ihi igu dhufo ushi nabigu intuu isku duubay buu dhunkaday meesha calooshu intuu isku duubay nabiga xabadkiisa oo isku isku rogay buu dhunkaday nabi maxaa jira nabi allow waxba imaadan yeelin waxaan rabay buu ihi badaara waa la dagaalamhaya inaan shiidana waa laga yaabaa malakumuud baa soo xaadiray marka waxaan doonahayay buui jidhkayga wuxuu taabto inaad ogu dambayso anoo ku taabto oo ku barakaysta inaan dhintaan rabay bu lagu kaldamo marka dhib kale ma jiro nabigu waa u duceeyey saxaabigi marka nabigu waa simi jiray ul siman buu ku simi jiray safkooda sida salaadiiba u simhaya wayucabihum cinda alqitaal biyadihi gacantiisa wayaquul taqadam ya fulaan taahar ya fulaan dib u bax sidan yeel xag u bax nabigu waa diyaargarayn jiray hawshaasi xadiis badan baa ku yimid saxi bukhaari musli ba waliba riwayad badan ba ku yimid axmed musadkiisa wa kaana yastaxibu nabigu wuxuu jeclaa lirajuli ruuxa muslimka u jecla oo minhu min asaxaaba kamida ah, an yuqaatila inuu dagaalamo taxta raayati qowmihi tulkii calankooda inuu ka dhex dagaalamo ad ag ka timid reer muqdisho ahay ciidanka reer muqdisho la dagaalgal ad ag ka timid waxaan ka mid ah boosaaso ciidanka reer boosaaso ad ka timid kismaayo reer kismaayo ku bir ad agee ka timid nairobi reer nairobi ku bir raayat lqowm marna waa qabiil marna waa aqliim marna waa gobol alimaam ibnu taymiya raxmat llahi tacaala caleyhi waaga wuxuu waxaan rabnaa sheekh husam in anaga dagaalka nala galo meeshan shaam culamo badan baa fadhiye ibnu taymiya laabudda an yuqaatila fii sufuufina boqorkii baa odhanaya naasir qalawun iyo ma aqaani kii ka dambe inuu ahay markaasu imaamku wuxuu yihi abadan ina min asunati an yuqaatila arajulu taxta raayati qawmihi wa ana rajulu shaami anu nin shaami ah oo dimashqi ah markii damaashiqada baan la dagaal tegi buu ihi misriyiintu dhanka u socdeen sunada nabigaa sidaa maxaa yeelay dadka wada socday isku qoyska ama isku gobolka ayagaa iska kaa yaqaan haddii kale dadkan kale kulubtaanka reer muqdisho iyo reer kismaayo iyo reer dhoobley iyo reer bu-aale iyo reer qandale iyo mxuu ceergabadadfooda isu geliso way isku qalaadahayaan isgaranba mahayaan isla heli mahayaan fuligooda iyo geesigooda iyo halyeyga isma kala yaqaanaa ilma adeer istaqaano miidha ha dagaal gasho ayagu ha isqaateen ha isku habaar wacda ha dhow hebelow maad iga tegay ha noqoto laakiin niman kulubkaan oo lasoo urushay inay kala cararan baa badan isfahmi maayeen ayagaaba islaynba ilmaadeertu maogtahay ninka dabacad fiican waa yaqaanaan midka dabacadda wanaagsan waa yaqaanaan waa su dulqaadan hayaan mid qafal marjac ah baa qabiil kale loo geyn oon la aqoonin madaxu rag harsan hayaa asna waa la dili mid baa biyo boob qaba mid baan xooguhu muxuu ahaay nin baa xooguhu raashinkii hawlahaasi ku maman dadkaaso dhan waa ina la socdo xaaladooda dad ayagaa is yaqaan xikma ku jirta nin walba turki inuu ka dhex dagaalama min alxikma wey ciidanka la tababaratay eed la kortay ku dhex jir idinka hadha waa isku qaladayna arya isku sii daayay xilli suud ah, weligaa ma aragta dhawaqa meesha ka baxaya sawaxanka iyo qeelada ka baxda waa un yaabaysa marka rag isfahmi karaa loo baahan yahay wa kaana yastaxibu lirajuli minhum an yuqaas taxta raayata qowmihi xadiidka axmed baa soo saaray abu yacla min xadiidi camaar ibni yaasir baa soo saaray waa xadiid saxiixa wkharajahu sheekh albani fi silsila saddex kun hal boqol toban iyo lix buu ku takhriijiya xadiidkaas weliba camaar baa ku dhaqmay yowma aljamal mukhaarib nin lo odhan jiray oo taabici aha ya wuxuu hi yowma aljamal baan u imin camaar ibnu yaasir markaasaan ku odhi ya camaar uqaasil macaka fa akuunu macak waan kula socon markaasaan kula dagaalgeli camaar wuxuu yihi qaatil taxta raayata qowmika faina rasuula la sl slm kaana yastaxibu an yuqaatila rajulu taxta raayata qowmihi tolkaa ka dhex dagaalan ree hebel baa taa ree hebel la soo safo nabigu wuxuu jeclaa nin walba qabiilkiisa iyo qoyskiisa inuu ka dhex dagaalamo oo ku dhex jiro ayagaa isgaranaya isnaafo qadanaya baahidooda bigto iska warqaba geesigooda ayagaa rag waa is yaqaanaan hebelow meeshan gal hebelow xagga tag haddii kaloon laiska warqabin sargaalkii saadka ee waxa laga dhiga abadula dagaal ilan soomaaliya saraakiil saad baa jirta waa garanaysaan saraakiil saad garaamaha iyo intaasoo garaam la siiyo saliidda bariiska ee saabuunta galeyda qamadi intaa laga siiyo intaa booraja laga siiyo niman ayagu waxaa jira xaragooda oo garaadana labisan gaashaanlo sare dhexe xidigle xidig jenaraal buuxo ah oo saraakiil saadlaya oon weligood xabad arag markay goo maqlaan isku xaarahayaa jiray idan iyo nin dagaal loogu talagalay oo sargaal dagaal ah marka haddaan hawshii lakala kala saarin sargaalkii saadka iyo raashiinka baa safka hore iigey gewdu muqlo marka wuxuu ka baxayaa wuxuu u cararaya meeshuu yadi ka timid buu ku cararaya dawasha looba bar waay lagu baa'i wey wadaadihii itixaadka waagay dagaalami jireen saraakiil saad bay ambaandulo dagaal ka dhigeen dhowr sargaaloo saadka ushahayey bay ambaanduleya dagaal ka dhigen kaas ku jabeen raggu waa inaad isku ogaato tay xaado xaaladda waa in la miiro nabigu markuu damcay in khaalid eh, sufyaan ibnu nabiix ama khaalid ibn nabiix alhudali oo carafo dusheeda degan oo ciidan uruurinaya nabigu inuu darba istibaaqiya uu ku sameeyo oo waxda xarbiya khaasa uu diro raggiisiibuu toyday nin walba waa tijaabiyey ansaarey waxaan rabaabuu nin calool adagoo dhiiran oo ninkaa meesha uu joogo ku damiya nabigu waxyaabaha ku guuleys waxaa ka mid ahaa addarabaat alistibaaqiya cadow baa la sheegi intuusan ammaan mudanin buu nabigu yuu duminhayaa waa ka gaadhsiinhayaa yuhuudba xoogu bilowday aloos iyo kacdoon iyo ah, ishuu ka riday uqayq buu khabeer agteda kusoo dilay kacbn ashraf buu madiinad dusheeda ku dilay markaas yuhuud isku naxday dib dambe guryuhu ku urursay xusuun difaac bay galeen marka horena halabsi iyo indha cadayn iyo indha farkagelin iyo idabdaro iyo aflagaado iyo gabay bay saa u wadeen caraboo dhan bay derahayeen quraysh bay soo abaabulahayeen waa la kari waayey laba ninoo waaweyn buu nabigu caloos madax ku dhuftay mas madaxa laga dilaa waxay noqdeen muxuu ahay xoon laxday quraysh markay jabtay oo carabtika nabigu u simriyey y nin muxuu ahaay ree khusac oo gaal ahaa ree hudayl oo gaal ahaa ayaa wuxuu isku dayay inuu ciidan weyn diyaariyo musiiba ree khusac ciidan ka hela gaaladoodii ree hudayl buu soo ururiyey qabaail najiinuu soo ururiyey maka dusheeduu gabagaba dhigay ciidan weyno marka ballaaan boqol kun ku dhow buu raba inuu madiine geliyo oo lagu kala baxo baabi'iyo nabi maxamed iyo saxaabadiisa nabigu xogtu buu helay hal nin baa loo diray keliga cabdullah bn unays aljuhani sideed iyo toban maalmood buu sii socday oo soo socday saarkiis sideed iyo toban maalmood buu safarkiisu qaatay dahaaban wa iyaaban ninkiibuu soo dilay waa ka soo noqday lagu kala tagay ciidan kale yaacba hate ciidan la ururiyo madaxweyne laga dilay waa lagu kala tegey asagoo amin ah galaba waxaan ku baxay buu ihi qisada in badan oo soo noqnoqoto waa idinka sheekeeyey nabiga u yidhi cabdillahi bin musal juhani nin asagu wuxuu ah reer juhayna laakiin ansaari buu ahaa ansaari buu xilfan iyo dhaqan buu ka dhalasho qoyskaas u dhashay laakiin ansaar ba lagu tiriya oo ku maqaataa oo ku dhiiqaataa oo ansaarba waa nin ansaariya dhaqan ahaan nabigaa u yeedh wuxuu waxaan rabaa inad ninkaa aan kuu diro nabi allow diyaar baan ii tilmaan bu ninka isaga nabig wuxuu nabigu wuxuu ninkaa markaad aragto indhaha saarto qamandhacyaa kaak jaricyaa kaa kici doonta in maanse ay ku qabataad moodi doontaa nin laf weyn oo foolxuno balaayo indha burburan oo waxaad moodi bui ku yaala ninkaas oogdiisa shaash socdu ahaa balaayo ah bahal wuxuu qaatay saxaabigu hawshaas inay tahay cabsi nabi alla wuxuu ilah baan ku dhaartay waladii bacaka bilxaqi maa hibtu axada qad nabigu wuxuu u doortood garanaysaa wuxuu i weligay ruux aadamaa kama cabsanin weligay ma naxin buui saxaabigu weligay waxaan ka cabsado amaan ka naxa ma arag buui waa kii waxaa la soo sheegay moogtahay aad mooda faqaanamaa tudrab muxuu ah xadiidki fii jildihi mxuu ahaay shawku alx min aljubni riwaaya tirmidi min aljubni ninkan cabsimaba yaqaanaba meel naxda ma laha nabi allo weligay ma nixine ninaan arkayna ka heebeysan mahayo danqan mahaye tilmaan kale oo ninka aan ku garto yaana nin kale dilin ii sheegbo nabi wuxuu ihi sidaan kuu sheegay weeyo ninkaasi markaad aragto calaamad aanu kuu saaray weeye waad ka nixi doonta hore u xaggee joogaa curana buu hadda joogaa ku diyaargaroobahaya faras dheerayuu qaatay wuu socday wuu socday wuu socday yaa tahay reekhu zaacaan ahay markuu ansaar ka baxay iyo qabaailka nabiga taageersana muslimiinta uu dhaafay ilaa waa la isgarane wuxuu ku abtirsanhayaa muxuu ahaayey waxaan ahay ree khusac leannu ree khusac gaalana waa lahaayeen muslimiin waa ku jireen carabtu marka dareen badan ma aysan ka qabin marku saasuu ku dhex maray ila howlaha waa la yaqaana dad tolka qoyska ka dhalatay iyo qoys kale ka dhexayso reerkaad ku atirsan yaa tahay sheekhaal baanaad dhihi maxaa jira dhibi jire yaa tahay ree waxsan baan ahay maxaad ahayd ashraaf baan ahay anugu shariif shariif dhalay baan ahay qolyo ama daarooda ama hawiyaad u gembinaysaa ood ka dhumanaysa marka ree awga iyo muxuu aha aalubeytki dadka noocaas baad gelaysa saxaabi wuxu anigu ree khusacaan ahay sideedaba laga bilaabo waa dad buu sii marti galaa wuu sii socdaa wuu sii socdaa amin casar ah baan ku baxay bu ninkii ood moodo muxuu ahayy maroodi intuu leegyahay inaan maroodi moodo meel dhaqaaqhayo oo rogmanhayo wa geedagurhayo oo show intuu soo guuray reerbu meel dejinhaya waa laxos adhigi iyo lod iyo geelibu oodahaya haweenay carruurbaa meeshan u tuban indhaha markaan saaray ama dhacdaa laga jidayb saantaa layga jiday jararac waxaa alleedahay ninku nabigu sheegay maanta waa casarna maana tukan intaan faraskii sii saaraa waa faqiih wey fiqu lxarbi waa yaqaana intaanaan sii socday baan salaat khoof tukaday bu ama araska saaran araska dushiisa kama deghayo hadduu ka dego waa la fahmaya ninkaa tukanaya muslim weeye waa laga diyaargaroobi faraska dushiisan ku tukaday bui rukuucda waan foorsada madaxan saa dhahaa sujuudan waa kasoo hoosmariya marka faraska socday inaan la lulanhayo asagoo iwado oon la foorsanayo loo qaat markaan u tegey en ku dhawaaday baan salaadii dhameeyey salaaddi on ka baxay iyo ninkoo la istaagay baa isku beegmay yaa tahay nin carbeed baan ahay maxaad doonaysay dan baan leeyahay hal min mabiid nin socoto safar aan ahay ma imarti gelinaysaa haabuuri laakiin dantaadii maxay ahayd waxaan maqlay ninkan maxamed ee madiine jooga ee carab kala gaabiyey inaad ciidan u ururinayso naxnu fii daalika hawsha waa ku jiraabur waa wadaa ciidankaan rabaa inaan ka mid noqdoon kula jabiye maxamed iyo tolkii aan kula baabi'iyo nicma rajul soo fadhiiso gogol buu u ikxeeyey gogoli biyu ii raadiyey markuu aggu u dhaqaaqay yaan madaxa qaadaybu intuusa gogashii biyihii gaadhin yaan madaxa la tegey bu waa kala baxay markaan hubsaday inuu dhintay oon dhaawaca tiray oo haweenka ku daateen dhiiggiis yaan iskaga tegey bu xagga midina umuusa cararin waa nin dagaalka yaqaan wuu dabamaray gaalada ku dhex carar lannu xagga hadaad aado waa meeshii lagaa raadgoyn lahaa ninkii ninka dilay xaggu u baxsaday ee qabta un wey wuuba daba marayba maqribna waa noqd buur weynoo ka koraysay ayaan fuulay bu intaa lugta degayso buurtii baan galay oon ku gabaday nis dambe habeenkii marka la gaadhay oo lakala seexday oo baadicandhaban la daalay oo col la waayey oo ninkii majin baa dilay ma insii baa wareemay ma malaa'ig baa warjeeftay war looma hayo wax dilay la garan waay laga samray ayaan meesha ka bax faraska iyo cerbiyebu si usoo ordahay madiina ku yimid lagu kala tagay ciidanka hal dhumay hal dhaan raacay ishi baa laga riday xoonkii baa laga riday lagu kala tagay toban kunoo ururi ba ku kala tageen adarabat alistibaaqin nabiga waa ku badnayd cadowga marka waa in la weeraro weeye oo hawshaasi meel lagu hubsado waxaana ku keenay qisadaasi nabigu raggiisa nin yaqaanu ahaa geesigooda halyaygooda deeqsiga ninka mxuu hadalka adag dal aqoonka abtare nin kala yaqaana nin walba meeshuu kuu geli waanaad ogtahay gurigaa marka la dhisahayo dhagaxyihiisu isku mid ma ah dhagax baa lagu keena waa tuuri ku kala keen waa la fiirin kan iga dhig kaa keen mid fiicanoo meesha geli karaad gelinaysa haddii aan dhagaxan meesha lahayn ku akakabiso gurigaa kii duma waa akhirkiisu nin walba meeshuu leeyahay waa inuu galo macalinku waxaan leenahay adugu macalimaad ku fiican tahay caruurta qur-aanka noo bar oo noo ciyaar haweenkan atixiyaadka iyo faatixada noo bar allah ku barakeeye haddii u wax kale usan qaban karin odaygu waxaan leenahay adugu kaalay meeshan maskax baa loo baahan yahay iyo mxuu ahay rugcadaannime niman meeshan waaweyn baanu isna kaala tali oo baasha tali waa sidii mxuu abuba cumar iyo abubakarba markii shaam la furan hayay waxay ururiyeen duqaydii qureysheed mxuu aha suhayl ibni camr iyo abu sufyaan ibni xarb iyo duhaat اlcarab iyo akaabir buu soo ururiyey cumar wuxuu yihi islaamka intaad soo baabiiso in la eg waa inaad gaalo baabiisaan waa inaad mxuu ahay reer shaam iyo ruumiyiin iyo farisiyiin oo ciraaq joog aad meel saartaan ka talisaan wiilashan yararka ah inay dagaalamaan bay awoodaan bo laakiin idinku dabinahaad qooli jirtee waa inaad qooshaan wixii dabina dhigaba idinku raggii dagaalami aniga weydiiye way tageen an furashadeeda duqayi waxaa ka qayb galay sagaashan jiro baa ka qayb galay abu sufyaan ka mid ahaa oo suhay bn camrin ka mid ahaa marka waxaa weeye nin walba meeshuu kuu galaayo waa inaad ka warqabto hadaad muxuu ahaay kii cumad qaatee dhowr aayad isku iska ila waa lagu meesha ayada midda kale baashan dagaalka lama jecel alimaam wansharisi fii kitaabi micyaar mucrib wuxuu ku keenay waagay muslimiintu ka dagaalamahayeen andalus dagaaluhu ka socdee nin amiir ah oo eh, meel boqor ka ahaa wuxuu go-aan qaatay macalimiinta dugsiyaha qur-aanka dhiga inaan duulaanka loo dirin maadama carurtu ay qur-aan barhayaan sun eh, caruurta cashirka oga kalogeyn in la daayo wansharisi waa soo guri wuxuu waagi dambe magaalado dhan wada macalimiin bay noqotay magaalada tuulado dhan wada macalimiin qur-aan maxaa jira big wuxuu rabaa he dagaalka in laga baajiyo kulligeen ducaad xumad u feeraysan tahay maxaa loo noqon haya dhiigu qolqoya la diidan yahay ta run isu sheego wey kulligeen ducaad iyo xer iyo waxbarasho iyo maxaa naga keenay baashaan laga cararhaya hawla soo maray wey tuulo yar bulwanshees wuxuu waxay noqdeen tuuladii saddex boqol oo macalin iyo dugsi baa laga helay saddex boqol waa tuulo yar waadoo dhoobley ka furo un muxuu ahaa saddex boqol oo dugsi saddex dugsi miya qaadaahad libayo kenya saddex boqol dugsi ka furay saddex boqol oo macalin hawshaa socobays waagi culma waa hawshaan jooji nin walba waa inuu baxo inta duulaanka lagu maqan yahay kabiir baa kusisimi macalinka waa inuu baxaa lagu yidhi oo oh, haddii kale hawshaani dadkao dhan jihadka ka fadhiisanaya baashaan xabadda iyo dagaalka lama ogolo lama jeclo kutiba calaykum اlqitaalu wahuwa kurhu lakum wa ina fariiqa min almumin lakaarihuun kaanamaa yusaaquna ila mowt wam yandur hawshaan lama doonahayo saxaabiga runti nab maaad angu wuxuu yihi akada salaada iyo soonka iyo xajka igu daabo aniga laakiin zakada iyo jihaadka iga daabo labadaas oo maxaa jira zakadana xoogu yaro xaynaan leeyahayo wax iga badanba ma aha anaaba wax u baahan cidna wax siin maayo jihaadkuna waran wacwacleh kuma halaagi karo anugu waran ifhayo iyo seef wacwacleh ka hortag dad carartana naar geli baa layidhi bu dad carartana naar haddaad ku carartana seef baa ku geli meeshaa nabi allo iga daabo yani dadku saxaabad bogtahay bashir bin khasaasiy xadiidkiisa musnad axmed nabi wuxuu ihi laa sadaqata walaa jihaada fabima tadkulu janna dadan zakana bixinaynin jihaadna aadan gelaynin maxaad janna ku geli beeca kula gelin gacantii isii daa nabi alla hadday gacantaadi isku xidhnaatay jihaad iyo iyo zako isku xidhnaadeen gacanta keen buuri laakin waxaan kuu sheegay baasha in culusta beecuu nabiga la galay waa saadiqiin run bay iska sheegahayaan inagu dhihi maynahe meesha waan ka cabsanay baban soo dhachaya iyo mxuu iyo isku garaachaya bm dhachaya fooda dhihi mayne waxaan weerinaa jihaadkaan weerinaa fitno weeye bilaa weeye ummaddi la baabi'inhayaa dadka lala tashan mahayo waa inaan hawlo kale aan kiiska inaan iska wallo kiiska wal soo ma taqaanaan waa inaan meel kale dadka u saaro run la sheegi maayo maogtahay meeshaan haddii saas ahayn maxaa xataa waagii itixaadku dagaalamhayo duqay waaweyn oo dagaalama loo waayo dhallinyaru baa dagaalamaysa oday iska malatay ah oo soomaaliya ka soo jeeda iyo ciidan ka soo jeeda waa la arki jiray oo iyagu culumada ah xaggana dagaalami jiray sida sheekh xasan oo kale ragga noocaasa ah waa jiraan laakiin boqolkiiba sagaashan iyo sagaal iyo nus dadka dagaalama maxay ahayd dhalinyaro baa dagaalamaya ilaa yowmina hada waa sidaas waayeeladu waxaa weeyaan naftay jecel yihiin nabigaa inoo sheegayo ruuxu markuu waayeelo qalbigiisa labaa dhalinyaro ku ah haw mxuu ahay iyo xoolo jacayl amal dheer markaas lixdan jirku wuxuu ka lex jecla badan yaha labaatan jirka ninka lixdan jirka ah saa darteed bay waxay odhan jireen ninkii nin weynoo waayeela ducadiisa dooni minyaradiisa haska minyarada odayga haddaad gabadha yarta u gursada dambe cartu u aad dhaqaalayso weligaa saaxiibad aadanaysa minyaradan xoogo u qani aayo intan hoo dheedo intan hoo caruurta dambaqaad kuwa wen waa dhaqaalayn kuwan weyna kula dhashay iyo baha kale ay dhaleen waaweyn ha u bixinba tan yarta ah ogow tan yarta haddaad heshiisaan duqna waa heshiinaysa duq waa diyaar wixiis maxaa yeeley lixticiiso dhan ba ku ururta carruurtaa yar dambe ee soo kacaysa iyo gabadhan dambe howlahaasu danaynaya lexjeclo waa taqaanaa baashaani baash munaafiqnimadan waa inaga soo maraya u badnaa itafaqa ahlu siyari ana munaafiqiinta ansaareed habaab ba waxay ahayn shuyuuk duqay bay ahayd lam yakun axadu min ashabi munaafiqan ilaa waaxid hal nin baa la isku haya ansaar hal wiil baa lasku haya munaafiq mi aaminsan ma ahayn intoodo kale duqay bay ahayd munaafiqnimada duqay baa qaatay lexjeclada iyagaa qaatay dagaal iyo wanaag iyo horbaxyo inay degda dhallinyara iskale waa la ogyahay inahum fitya aamanuu birabbihim wasnahum huda xaafid katiir baa kaga hadla hawsha iyada bal ibn cabaas wuxuu lam yakun fii asxaabi rasuulilahi cinda hijrati ashmat nabigu markuu hijroonayey saxaabadiisu nin cerala kuma jirin bu cinda nin cerala ma lahayn dhalinyaray ahay abubakar baa u weynaa ragii socda meesha ayada ah. meequu jiray markuu nabigu jiranay konton afartan iyo sagaal meelahaas lagu qiyaas waa lagu kala tegay gabagabada waxay ku wareegeysaa raggaada waa inaad taqaano wey nin walba meeshuu geli karo waa inaad geliso wadaadka asagu faqiihi diinta yaqaan qaadi baan ka dhigi qaadi maaa ii kala xukun haweenka caruurta dadka muslimiinta isku dhacay mucaamalaadka aqdiyada casaakas dagaalamay xukumka rid ah, hawlaha ay kaabto ninka asagu muxuu ahaay eh, beeldaajiya inuu hadla ku fiican ee aftahanka ee afmaalka ah waxaan dhihi shacabka iisoo dun gabayga ka sii daa oo gubaabi dadka ii dagaalgeli laabudda udabaan u baahanahay shucaraan u baahanahay lisaan bay u baahanyahay jihaadku asagu dadka usoo ururiya nin af ka nool baa jiro wax kale aan qaban karin ninka af ka nool la dayn maayo waxaan lena mushaarkaada diyaar weeye caruurta iminka annaga nagu daa idaacadaha fadhiiso soomaali kulligee soo xareen halkaa keen kulligee kasii daa afka gabayaaga waxaan leenahay kasii daa wixina weerarna weerar oo kusii daa dadkana soo dun nin walba meeshuu qaban karo nin baa asagu bayata midna ma yaqaan waxba iskuma aadin karo laakiin dhaqaaluhu abuuri yaqaanaa waxaan leenahay hawlaha dhaqaalaha ka shaqeeya adugu beeraha iyo muxuu hantida guud sida loo dabageli lahaa iyo dukaamaha sida loo asaasi lahaa iyo shilinka zakada dadka sida loogu ururin lahaa iyo kaalmada guud hawlahaasaan udhiibayna nin walba booskiisu nimaan xoolayn lama arko wadaadda waxaan ku nidha aayar ha dagaalamayna fatwooda dadka gubaabiya dhaqaalaha ka soo ururiya shacab wax noo bara waxaa dh maya xataa jihaadka anaga noo dhiibay xataa xabadda anaga noo daaye dhowrka hor baan idiin dhibnood waan eednay mar saddexa idinku aamini mayna naga daaya so waxay yidhaahdaan cudurkii kaa dila xali curadda wixii kaa dila yaad gara dambe cabsataa wiilka ku curatay hadduu malaria ay kaa disho ka u dambeeya maalinka madax xanuunaba qoran baad ku bilaabi maxaa yeele hebel cudurka dilay weeye halis weeye hawshiisi la orod leanna waxaad ka baqaysaa cudurkii kaa dilay maxamed inuu cabdullahina kaa dilo intaasoo goorba intii lidiin dhiibay baadna kala dirteen sariid baad nuu kala tuurteen araraadna kala tuurteen ugunjaad nuu kala tuurteen eh, mxuu ahaa isha heloyaad nuu kala caydhiseen gebigiinaba imisaadna kala fiijiseen inta goorna ma garanaysaan hawsha idinku aamini mayne wixii da annaga noo daayo idinku hawsha kale gubaabada waxbaridda fataawida wixiina weeraa difaacooda dhaqaalo ururinta noo noqda mxuu ahaa ciidan dambe geeddan noo noqda nadaba fadhiista qolyaha dhaantada ciyaara ina dhaantaday gashaa ina rukiska dambey soo galaan waa taqaanaan in baa sugaysa intii safka looga baxahay suma taqaanaan ina hawshay gashaa waa intaa markay daashay in baa sugaysa raac dambe raaca ma ku baxa mid kalaa soo gelahaya war raaca damba noqdo dhabarjibinta nagaga filaade hawlahana faraha ka qada waxay dhaheen fatwada iyo mxuu ahaay mxuu ahaayey jihaadka waxoo dhan inagaas ku qadana iga tiro igu tir bay noqotaa wish na iga tiro igu tir waa nin ka sheekeeyey mxuu ahaaye cigaal shaamiya mise nin kaloo qorqodu ah nin kaloo qorqoda na iga tiro igu tir hawshiinu marka waxay noqota na iga tiro igu tir waagi dambe waxay gaadhay in laga bari noqdoba jihaadka siisu oo la yidhaha jihaadba ma jiro bay hadda maraysa jamacat اlictisaam waxay ku qoreen manhajkooda in maanta uusan adduunka jihaad ka jirin sidee bay ugu qoreen waxay yidhaahdeen jihaadka sharciga ah waa jihaadka dowlad islaama iyo imaam khaliif uu wado hada aljihaad الsharciyu huwa اladii yakunu biidni اlimaam falaa imaama fi dunya waa ictiraafsan yihin way ogol yihiin adduunkan uusan imaam iyo khaliif caama ka jirin haddaba maxaa ka soo baxay meeshii adduunka jihaad mucaasira kama jiro hadda waxaa isku biira marka jadiidiyo iyo ictisaam laa farqa baynahum ila fi masaa'il farciya juز'iya laa tuctabar wax u dhexeeya ma jiro fawaariq marka iska lafdi ah ama muxuu ahay juز'iyaad iyo furuuc oo labada nin waalaha udhaxayn karta oo ururka waaxidka isku khilaafi karaan mooyaan wax faariq jawhari ah oo muaira oma dhexeeyo halkaasay ku biyo shubatay hawshaasi waxaa weye nin walba meeshuu kuu qaban lahaa waa inaad ku tala ogaato waxaa kaloo ku darsataa waxaa la ogaaday bitajriba oo xataa culamo weyn ka sheekeeye oo xataa uu ka hadlay ibnu khalduun oo qablow ragga hore ay ka hadleen in siyaasadda iyo loolanka ragga la looltamo aysan wadaaduhu ku ficnayn maxaa ninkaani waalinku dhashayba faslun iyo yajuuzu iyo yaxrumu iyo haada waqiila buu kusoo koray wuxuuse waa tandiir waa macno dihni ah waa macno caqli ah wix in baratig laga dhigo tabiiq banaanka la keeno maba aragba xadka ha laga oofiyo walaa taudkum bihima rafatun fi diin اllah walaa taudkum bihima rafatu fi diin lah in badan akriyey laakiin xadda oofin weligii muuse arag dhagax u horeeya bashuu carar ina lilahi wa ina ilah rajiun muuse aragba waa sii daynhayaa lanna waxaan markuu tabiiq yahay iyo markuu ha sheekeeyo oraal yahay waa laba kala masalo gacan ha la gooyo dhagaxa muxuu aha lagu dila zaanigii xadki ilaahay qaadifka hala shaaboogo axkaamtaani nadariyan buu u yaqaanaa laakiin marka la tabiiqinaya hawsha hor culus wey jihaadka ajirkiisa waa yaqaanaa fadaaishtiisa waa tirinhaya laakiin marka loo keeno nin ay madaxa la tagto oo maskaxiisa ay socoto nin xidmihi caloosha ay banaanka taallo nin ay muxuu tahay dhex lafa ay riiqday nin asaga dhanba taangi maray oo malaasmo u noqday xabad canja dhulka taalla waxaa maku arko war waxaan waa fasaad walaa tulqu biaydikum ila tahriku w arkay m moogtahay w arkay maaha hawsha hawl u yaqaana ma ah fasaad buu la kachaya marka ninku hawluusan qaban karin yaan lagu lugoynin nin walba wixiisa la ogaado saasay ila tahay kole wa kaana idaa laqiya alcaduwa cadowga markuu la kulmo qaala wuxuu nabigu odhan jiray allahuma unzil alkitaab allaha kitaabka soo dejiyey wamujriya saxaab daruuraha allaha socodsiiya wadow whaazim axzaab axzaabta allaha jabiyo axzaabta waa jamcu xisbin waa qolyaha isgaashaan buursada dadka issoo urursada wahaazim axzaab gaashaan buursiga iyo xulfada allaha jabiyo ihzima allow jabi gaalaan hor fadhino wansurnaa calayhim allow nooga gargaar buhaari wayri meel badan ba ku timi qadiyada ayadaa warubamaa qaal nabigu inuu yidhah markuu duceynayo sayuhzamu اljamcu wayuwaluuna dubur jamca waa iskaashaan buursigan iyo xulufadan waa la jebin bal saacatu mawcidhum saacatu adha amar wa kaana yaquul ywma xunayn nabigu waa yidhi ducadan ywma badrina waa yidhi ayib ywma uxudina waa yidhi axzaabna waa yidhi wa kaana yaquul nabigu waa hawshaas aad buu ugu soo noqon jirtay wa kaana yaquul wuxuu nabigu kala odhan jiray allaahuma anzil nasraka allow soo deji hawsha waxa u badna wali marka intuu dagaalku bilowdo gaalada la loodin waayo soo istaagaan ila marka hore waa la iscudinhayaaye aduguna weerar baa taasna waa kaa hor imanaya foodaa la isgelin daqiiqadaha u horeeya ninka la watama muuqanayso laakiin marka cabaad laskirkiro ee laisku melmelo waranka iyo seefuhu ayaa koox liicaysa markay gaalow adkaadaan marka ayla liicin waaye ama raggu food isgeliyo oo dhana ay u badan weydo nabigu ducayn jiray allahuma anzil nasraka ilaah guushaada soo deji wa kaana yaquul allaahuma anta cadudi ilahu cududeedaa tahay garabkaygaa loo jeeda wa anta nasiiri allow gargaarahaygaa tahay wabika uqaatil ay bixawlika wa qudratika uqaatil ilaahu awoodadaan ku dagaalamahayaa <clears throat> marka waa in ruuxa muslimka ilaah isu dhiibo taangigaadi iyo dabaabaadkaadi iyo awooddadan ma la tiri waa inaadan ictimaadin muxuu ahaayey camni caas ayaa usoo calaacalay usoo calaacalay cumar bn khadaab khilaafadiisi iyagoo niman reer ruuma la ishayo ayaa isagoo toban kun wata waxaa la dul fadhiisiiyey boqol iyo labaatan kun baa la dul fadhiisiyey dhambaal buu soo diray dheer oo aminka ah mauur i siyar caan ku ah qiso dheer alimaam bayhaqina fusun uu ku keeno markaasu wuxuu yihi intaasoo kumaan kun baa idul fadhida ciidankuna waa yar yahay fii ardi madyacatina waan joogaa gurmad iyo malihii buu gargaar iisoo gurmadaa alla aan ka ahayn cumar hawshaa la socobu cumar waraaq yar buu diray oo aminkan ah bataa qoran wuxuu ku yidhi nabi maxamed sal slam baan la dagaalgeli jiray awood taayada ah iyo hub aanu leenahay iyo fardo iyo cudud ma la teri weligaana maana ku guulaysanin buui iimaan iyo yaqiin iyo sabir iyo alla isku xidhid baan ku guulaysan jiray inamaa alayka biaaca calayka biaaca ilaha inaad adheecdo ood caabudo isku dhiibta taa ogo buui hiya silaaxuka hubkaadu waa taqwadaadiiyo alla kacabsigaada ciidankan badnidiisana ha eegin buui yaraantadan ha qiimaynine waxaad wax ku qiimaysaa intaad alle u dhowdihiin ragga kula jooga la tasho ayaga isku xidh inaad la tashan weyd waxay keenaysaa inaad ayaga xaqirto ixtiqaar annaas bay keenaysaa ayaguna ay ku nacaan walaa takun mustabidan ba ku yidhi keligii taliyana ha noqoni raashiinka soo ma aha waxaad adigu cunayseed ka dhargeyso ka dharji ciidanka buui ciidanku markay ku yimaadaan inay dhargaan ma aha buui nin walba inuu gurigiisa ku dhargo wuxuu ujeedaa boqolka marka loo tago halka waxaa yaalla mxuu ahaay bariis xagga baasto xagga hilib cabitaano nooc waa laga bixi guriga kale gaajaa ka jirta mamnuuc weye buu i dadku waa inay ka dhargaan waxa ay agtada ka helaan gurigooda ku haystaan nin walba teennadu degan yahay waxa adugu cunto waa inu ku cunhayo marka adugu noqotay in alla ku xidhan oo caadila alla kuu gargaari ballan baan kuuqa inaad gargaarsanaysa laakiin adugu alla iska toosi sidii bay noqota afar kun nin buu ka daba daro gurmad afar kun maay faaiisa afar iyo toban kun iyo boqol iyo labaatan kun baa foodisgelis lagu kala baxay haziima saaxiqa gaala ka raacday magdheer bay isku dhexleen agee takaaful jira takaaful miyaa las weydiiya cumar hawsha iyada waxyaaba ma jira hawsha asaaba kuu sheegaya salaax iyo awood weligan maana ku guuleysan takaaful weligii maba dhicinba wax jirana ma ah masaa'il kale un ku xidhan marka ilaahay waana isku xidho abudarda waclamuu inakum an inamaa tuqaatiluna biacmaalikum laa bisalaaxikum alimaam cabdullah bin maarg baa soo saray fi kitab اjihaad waxaad ogaataan waxaad ku dagaalamaysa ku halgamaysaan cid camalkiina eemaha maha iyo hubkiina wa kaana ida اshtada lahu ba'sun dagaal markuu nabigu ku adkaado oo waxamya alxarbu dagaalkuna kululaado oo waqasadahu اlcaduw cadowguna uu soo weerar tago yuclimu binafsi naftiisuu sheegi jiray maba gaban jirinba mara hawshayom xunayn ana nabiy laa kadib anuu nabiga ilahay baa beenna ma aha ana ibnu cabdilmualib buu odhan jiray waa faantamahaya nabigu marka ayada waa meel lagu faantamo xataa isqaadqaadkaa la ogol yahay baaldhoor in la gashado baalgoray in la gashado calal gududa in la xidho sidii mxuu xamse iyo khaalid iyo abudujaane iyo u xidhan jireen oo kale xilligaas waa makhiila iyo khuyalaa yuxibuha allahu fi hada almowطin hawsha jihaadka howlo goori awey ah culumadu waxay ka hadleen in xariirta la xidhan karo hadday wacwacdeedu iyo biriqeeda laga cabsanhayo diibaajka adaga xariirta in la xidhan karo hadday warankii seefta dalfinayso culmad waxay ka hadleen odayga weyne waayeelka ah in asagu garhka u madoobaysan oo madaxa u madoobaysan marsanayo labaatan jir joban iska dhigahaya oday dabiin loo mxuu aha daankiisu duleelo ciraduna boomaj cad tahay waa lagu soo halilahayaa timo madow ayuu marsanhayaa axnaaftu waxay ka hadleen marka jihaadka lagu jiro waxay dhahan shaarubta waa la diisanaya shaarub weyn oo qoloofan bad la bixi si lagaga cabsado qasu shaarib sunada waa ciliga waxay dhahen ayar la joogo guryaha la joogo haddii safar la tago la dagaalamayo bahol qoolaaban oo afka buuxisay iyo madow baa loo baahan yahay lagu kala baxo balaayada ma bahalba mise waa dad halays yidhaah axmed iyo salafk waxay ka hadleen ninka mujaahidka cidyaha ula baxaya waa daysanaya cidyaha ilen sunanka waxaa ku yimid afartan beri inaysan dhaafin mujaahidku cidyaha waa loo dayn cidyuhu waa hubba yidhahde marka la dagaalamayo xadhigga ma xidi kartid faraha ku bixi haddaad cidyada goyso fartan tabar ma laha way ku danqan way ku dhiigi xadhig adag iyo waxaad qaban karta ma jiro ninkaa lacdad qabsato wuu kaa baxsan durba cudulak aday adag tahay halis wey ciddih waa bay leeyihin intaasa leekaan haya ninka indhaha faraha laga gelinaya xarigaa lagu xidhahaya waxbaa lagu xangaroofanhayaa bahal baan u baahanahay meeshaani looma baana mxuu ahaay faraajil jilicsan idan qadaayaadka jihaadka waa qadaayad khaasa wey qadaayaad khaasa oosha in la fahmim jiddan wey ayb waxay ka hadleen selafku raxmat ullaahi tacaala calayhim haddii maxaabiis muslimiina la qabto oy gaaladii diidaan inaan ku furanno eh, mxuu ahaaye lacag oy diidaan inaan ku furanno mxuu ahaaye hob oy diidaan maxaabiis aan ka hayno in aan ku furanno oy dhahaan khamro iyo waxaan rabnaa iyo khanaazin aad noo keentaan waa loo dhiibay waa loo geeya khabrada lianna muslimka soo dayntiisa iyo macsiyadaan yarteen gaalnimada ahayn macsiyadaa dhantay leeyihi khamrada anagu ma cabayna oo u qaadaynaa ahludima haddaan leenahay ahludimaa nugu dhiba yuhuuddaanada iyo nasaara yanugu dhiibayna qaada waxay dhaheen maya muslimiintu wa ina noo keenaan annagaa qaadayna khamrada iyo khansiirkan ugeynayna markay ka noolaadaan baan ka soo kaxsanayna maxaabiista waaa laga in lagu weydiiyo mxua sirdoonka mas sigaar ma cabi karaa madaxa ma xeeran karaa maska dhigi karaa ciyaalyooyooga maska dhigi karaa hawlaha waa hawlo basiid ah maslaxada muslimiinta u qaban hadday ka weyn tahay waad gelaynaa laakiin gaalnimo maslaxa u geli mayna iska ilaala alkufr wax ka weyn ma jiro laa mafsadata akbar wa min ashirki wاlkufr biاllahi subxaanaه wa tacaala nin walba oo gaalnimo ku dhaca laa qaari'an walaa xaakiyan walaa shaahidan walaa mukrahan fahuwa kaafir bitifaqi salaf saalix ninkii gaalnimo ku hadla ama sameeya afar xaala asagoon ahayn qaari matiid oo qur-aan akrinhaya in allaha faqiira wanaxnu aqniya ku gaaloobi maysi laqad kafar lana qaaluu in allaha in allaha alu alaa in allah huwa almasix bnu maryam xusayn allah ku gaaloobi maysi qaari baa ta mahraati matiid shaahid nin baa l gaalnimu ku dhacay dhab baa la soo siiyey yaa markhaati ku hebel iyo hebel kaalaya waryaadhahe ninkan muxuu yidhi saa ee saasuu yidhi gaalnimada uu ku hadlay inaad ku soo celiso adoo ka markhaati kacay lagu gaaloobi maayo qaarina ma gaaloobo shaahidna ma gaaloobo walaa xaakiya nin baa ka sheeken kufruu ka sheekaynaya iyo maraatibtiisa anwaacdiisa intaas noocuu noqdo xaaladda buu ka sheekaynaya waxaa tihi man qaala kada wa kada waa gaaloobahaya ruuxu sidaa sidaaya waa galo lannu xaakimatan naaqil ligaradin sharciyin litaxdiir litanfiir litabyiin اxaq baad u hadlaysaa markaa ku gaaloobi mayse aw mukrahan alimaam ibn xasan baa ijmac soo guuriy wakadalika ibnu teymiya man takalama bikufrin aw facalahu laa qaari'an walaa xaakiyan walaa shaahidan walaa mukrahan kafara biitifaaqi salaf salix hawshaa iska ilaali masaa'il kufri gooni weeye masaalixda kale mafsidkan ceshayna kuwaas kuwaasaan miisaamaynaa amaa gaalnimo miisaan ma gasho hawshaa aada iskaga ilaali cinda alikraah ilaahay subxaanahu wa tacaala ruksa minhu iyo sicata minhu baa la fasaxay laakiin waa ruksa qaasira fii maxaliha bitifaqi salaf saalix amaa qoli hadda jooga ayagu waxay doonaanba intay gaalnimo dhex fadhiistaan bay ku dhihi maxaan ka rabtay waxaan ka rabay dacwaan ku sheegahaya war gaalnimada maxaad u gashay inaan kelimo sheegaan rabaa inaan kelimo ku sheego waxaa isweydiin mudan ummadda xaqa in loo sheego ma farad baa mise waa sunno ilan dacwada la wado iyo diinta la faafinayo waa min baab almri biاlmacruuf wالnahyi can اlmunkar mata mise maa alaslu fii baabi اlamri biاlmacruuf wالnahyi can اlmunkar maxaa asal u ah fardu kifaayo soo ma fardu kifaayo jihaadkii oo asalkan gelahay baa fardu kifaaya asalkiisu yahay sooma idan dacwada diinta ummadda in loo sheego la gaadhsiiyo oo xaqa loo sheego xumaha looga dego fardu kifaaya wey adiga ina hebelow yaa farducayn kaaga dhigay inaad gaalnimo u gasho iska daaye farducayn iyaa kaaga dhigay ma daliil soo la isweydiiye ma aha iska badaa in gaalnimo loo gale farducayn ciddi kaaga dhigtay baan rabnaa saddex xaalo mise afar xaalo bay masaladaa farducayn noqotaa marka koowaad waa marka la waaye shaygaa munkarka ah adiga mooye cid kale wax ka qaban karta inaysan jirin waa munkar waa shay macruufa ah. axad kaleo wax ka qaban kara oo awoodle ma jiro adiga mooyeen cindaha tacayanad aduu kugu caynoobahaya keliga axad kaleo adduunyada laga waayo oo hawshaa qaban kara axad kaleo adduunyada laga waayo hawshaa ka hadli kara tacayanad ayb qodobka labaad taas waa awoodii takyiirka cafwan axad kaloo awood leed inuu wax ku takyiiriyo war ad ekayn baa la waayo tacayan munkarkii axad ad ekayn baba ogaba ad keligaabaa og keligaabaa arka man ra'aa minkum munkaran calima xadidka abi saciid samica isla xadiidka laftirkiisa adun baa maqlay adun baa munkarka arkay adun baa og axad kaloo og lama arko dowlad islaam oo jirta xisbada kuu dhiibtay oo mas-uul kaaga dhigto ku tiri adugu mukhaalafaadka sharciga qabo hay-at amr macruuf baa tahay wanha can munkar adna markaas ad ku musharaaata ama waa xilli aaminay dowladdii baa kuu wakiil kaaga dhigtay tacayana saddex xaaluu caynoobaa ayb waan ka hadlay hawsha ayadaa saddexdaa xaalo buu caynoobaa jihaadka marka dacwadaad sheegaysaan yaa farducayn idin kaga dhigay ma keligiin baa xaq sheegi jiray nimankii isu dhiiba etoobiya ee shayaadiinta murtadiinta ogaadeen baan ka hadlaya etoobiya ducaad oromaa ka jirtay kuwo axmaaraa ka jira kuwa soomaaliya ka jira kuwo ogaadeena aminkan fadhiyo absamaha fadhiyo oo ducaad ka ah oo maraakiis waaweyn ka dhisay jigjige iyo harar iyo meel kastaba ku leh oo anagu aan naqaanaa oonu soo maray oon ka warqabnaa cid kastaba og tahay dacwada marka fardocaynka noqotay ee adiga keligaa ku saaran cidda ku saartay iyo cidda kuu dhiibtay iyo matata caynad marna gaalnimo uba kaadi in lasweydiiy muhim wey haddaba marka gaalnima dacwo loo geli waayahay maxaamad ummadda u raadinaysa kufri baad oga digaysay adaa galahay miya maxaad ka digi haddaad kufriga shirki adugu gelayso ummaddana aad ogu yeedhi maxaad ka digaysaa soo in lasweydiiye ma hawsha ayada ah hawshayga lagugu waali ma aha dacwana ma ahe waa dana urur dacwo islaamna ma aha diin islaam looma danahe dano urur weeye meesha islaax baa qabsaday tadaamun baa qabsaday tabliiq baa maraakis ku leh mxuu ahaay waaa maraakis ku leh mxuu ahaa suufiyo waxaa jooga jadiidiyo meesha waxaa laga waayay kooxda ictisaamka ahayd urur baad raadinaysaan mooyeene diin kale maqno hawsha aad in loo fahmi jiddan wey ummadda yaan almuhim nin walba wuxuu wato in laga warqabo iyo meeshuu baasha ku lisahayo ilaahayna subxaanahu wa tacala laisku xidho waxaan uga jeedaa qadaayaadkaani waa qadaayaad jihaadi ah jihaadkuna waa budagooni u tuman masaa'il khaas uu leeyahay nin walba inuu gooni ola socdo wa kaana الnaasu ida اjtada اlxarbu itaqw bihi nabigu markuu hawsha ay adkaato asagay isku ilaalin jire cali baa ka sheekeeyey bara ibnu maalik oo ragga shujcaaniinta ee muuqda ah baa ka sheekeeyey dagaalku markuu adkaado ninka noogu geesisan waa ninka nabiga la siman buu odhan jiray la siman hadday sii cuslaatana waa ku dabagaban jira baqashiis iyo farskiisa naga horreyn jiray wa kaana ida اjtada اxarbu itaqw bihi waa isku nabiga isku ilaalin jireen dadko bini aadam waran ma og hawshu bini aadam baa tahay qalbiga dhagax ma ah tataaar tanfacil marka hawshu kadma nabigaan gabaad ka dhiganayna mararka qaarkood wa kaana nabig wuxuu ahaa aqrabahum ila alcadow cadow ninka ugu dhowa ahaan jiray axaadis badan ba macnaha ku yimid ninka amiirka waa in laga helo sifaadka nabi maxamed laga helo o laga helo jihaadka waa inuu horeeyo cilmiga waa inuu goobjoogan yahay daaci waa inaad noqoto waa inaad khabiir noqoto waa inaad amiir noqoto abbaanduulin nabigu ciidanku hogaamin berina wuu khudbayn habeen dambe wuu muxaadarayn maalinka dambe waxbuu kale xukumi qaado weeye war waa mucalim mar waa musxib beelo isku dhac kale fadhiisinaya jamiic almuwaasabaad in laga helo wey lakin inagu maa kuso orsa dacwo waxbaan sheegaynaa fainamaa calayka albalaaq wa cayl xisaab baan taagana bucu bisayf awe maya kuma jiro bucutu bisayf maraykan baa diiday iyo naatiya waarsaa diiday batamisama warkusantama haddana waxaan maraynaa xadiidka inaan daciifino shacib arnaaud taxqiiqiisu musnadka ku leeyahay iyo abi daauudka wuxuu xadidkan munkar wey maxaa jira la yidhi bucitu bisayf xadiidkan wixiis ma soconaysa bu nabigu bucia biraxma bucia biraxmati wاlcafwi wالsamaaxati wakada nabiguna meeshan seef buu la ordahayaa seef hawshan socon maysa fiihi nakaara macnawiya kadib baa la weydi wuu fasirayba abu daawuudku ku fasir wuxuu waa seef meeshan wixii baa ka maqan xadiidkaa basame ee wakii nabigu quraysh ku yidhi yaa macshara quraysh inii qad ji'tukum bidabxi wa ashaara ilaa xalqihi wuxuu i quraysha inaan idin gowracaan la imi u imid inaan idin gowracaan u imid halkaabuu nabig gacantu taabay taasna ka goynhaya nabi mashruuciisa u caddaa isagoo laga xoog badan yahay oo madaxa lagaga istaagahay oo madher la saarahayo wuxuu la tahay mabaadida mabaadidu musaamama ma gasho maanta anugu intaasan awooda laakiin maalinkan tabaraysto waad go-aysan bananka iska taalo anugu hadda intaasan awoodaa oo waa idinla hadli oo waxbaan idiin sheegi oo waa idin sasabi oo fara idinka bixin laakiin maalinkan dowlad islaam helo ima sayf wa ima islaam nabigu warkiiso iska cadiya saxaabadu ku leeyahay camr cabas iyo keyrkii wuxuu ku leeyahay markay dheen islaamkaan muujisanayna nabiga maanta ma awoodaan inaka laa tastadiicu ywmaka haada faidaa samicta anii qad dahartu faatinii dhowr saxaabi buu ku yidhi dufayl ibn camrin buu ku yidhi wuxuu ku yidhi mxuu ahaayey camr cabas suleyma buu ku yidhi jamaacu ku yidhi iyadoo sidaata nabigu ogay inuu guulaysan doono xilligaa ayaa isku keenkeen mabdu banaanka waa inuu taagan yahay hawshan halganka jihaadkana gaal islaam waa laga cabsadaa oo ariga ka soo xadiidka axmed iyo keyrkii cimraan ibn xusein aabihii xusein alkhusaaci oo waayeela nabigu u yimid wuxuu nabi maxamedow oo markaa gaala mushrig ah wuxuu hi maxamedow aabbaha awoga cabdilmualib yaa walee qoraysh kaaga ficraba adiga maxaa jira cabdilmualib buu i markuu asagu soo baxo ama la arko duqayda qureysheed iyo carab kaana yuطcimuhum lkebida wasanaam buui beer iyo wuxuu siin jiray bui kurs waa u loogi jiray geel baa gu-i jiray markaasay a mxu eh, ahay cuni jireen buur ama anta fatanxarhum naxran buur adugu waad gawracaysaa meesha aabbaha iyo awowga ay quraysh u loogi jireen ay geela u layn jireen aduga iyagaad geel ka dhigatay buur ayaga baad shaaruqaysa ood laynaysaa nabi maxamed hawshaan jooji buur nabi waa u jawaabay waa la hadlay waa waaniyey markii waanida loo dhameeyey si kastaba noqotee nabi inaad yaad sheegataae maxaad amraysaan ku ducaystaabu oo oday waliba wabaa ku dambeeya wabuu xeerina mogtahay nabig u waxaad ku ducaysataa allahuma acidnii min shari nafsi wa alhimnii intaa ku celcelibu usbuucuu soo ducaysana wuu soo islaam ducadii baa ilahay abalay ducadii baa laga aqbalay xuseen isagoo muslim oo yimid duqi waayeelka ah hawshaani marka waxaa weeyaan cararka ah waxay keentay xataa in axaadiisi loo duro seeftay tilmaamahayaan loo weeraray maraysaa nin walba inuu isfududeeyay maraysa haddii aad cabsato dhibba kuma saaro muclays baa jira ayar ah, iskaba aamusba cinda alfitan so ha aamusa lama dhimaa iska aamusi maxaa kaa dhawaajin maraykan baad tegi maarsotaad fadhiisan yurub baad wareegi bakti iyo been iyo barbaanda daldalaysa yaaba yaa ku qoqday yaa ku riixaaya waxaa ku qasbahaya kula hadal waayo ma dollar baa ku qasbahaya ma diyaaradaha maraykan baa ku qasbahaya ma baasaboorkaa kuwaalahay ninba wax awaale ma kamaandhaha ku kicisay yaa ku shidahay waxbaa ku shidahaye karka ilan kulayl baa keene adiga yaa ku karinhaya waa in la ogaado idan dhib jira wey hawsha waa in aada loola socdo wax kalena ma ahe mashaariic mashaariic addunya iska noqotay wa kaana yajcalu liasxaabi asxaabta nabig wuxuu u yeeli jiray shicaaran is-afgarad fi lxarbi dagaalka yucrafuuna bihi lagu garto idaa takalama markay ku hadlaan habeenaha nabigu ka baqay saxaabada in la miro ama hurdada lagu galo ama la dago ayuu inta badan amri jiray wa kaana shicaaruhum maratan mar wuxuu ahaa afgaradkoodu amit amit dil dil buu ahaa hadduu ruux amit dhihi waayo waa la dilhaya uqtul haduu yihah qabta waa gaalka weeye kan saxaabadu afgaradkooda waxaa wey xilliga ayadaa waa in amit aad tiraado haddaad amit dhihi weydo waranka kugu dhacahay wa kaana shacaaruhu maratan shacaarkooda wuxuu safaradkooda marar ka mid ah xadiidkan kusoo maray sunan abu daawuud min xadii salama ka mid ahay amid amid baa ka mid ahay habeenka ayada ah wa maratanna yaa mansuur kii loo gargaarayo yaa mansuur baa ka mid ahay yaa mansuur ayadu ma sugno dacfi baa ku jira sanadkeedu waxaa ka mid ah, maratan xaamiim laa yunsaruun aamin habeen saxaabadu meel dege riwaayo kalena inay yowm alkhandaq ayd bay tilmaantaa riwaayada laakiin khaarij almadiina ayd baa xoog badani wuxuu ku hi in buyutum leyla caawa haddii la idin miro falyakun shicaarukum xaamim laa yunsaruun nabigu waa dejinaya waa abaanduuljanala guud wey caawa haddii laydin miro filim mahaya inaan cadow isseegayne shicaarka isku garta ninkii dhihi waayo ha ku dhacdo dhawaa habeen lasma arko ninkaas doof ka qabatay inaad waranka gelisa wey marka waa in ninku uu markaa ka gaadho yidha xaamiim laa yunsaruun aahiri abu daawud baa soo tirmidi iyo iyo nasaa waana xadiis saxiixa ah. shekh alban wuxuu ku fafaahiya silsilada saddex kun sagaashan iyo toddoba raqamka ah bal markii muscab bn zubayr uu la dagaalamayey mukhtaar ibn cubayd athaqafi almutanabi shaydaankii uu la dagaalamayey yo iyagoo lasoo hor fadhiyay wuxuu ku yihi ciidankiisi intuu safay u yihi caawa hadday idan miraan murtadiintii uu watay ibn abi cubayd athaqafi mukhtaar ee lahaa aalubeyt baan u gargaarayay xuseen baan u gargaaraya lahaa sidaa dhaha buu hi falyakun shicaarukum xaamim laa yunsaruun لأna dali kaana شhacr rasul ahi bu i mscab walki cbdلlah u sheg ka aqoon badnaa marka iبn abi shaybtana soo saaray isafgarab xamim la yunsaruun iyo amit iyo mansuur iyo iyo mid kaloo af soomaliya allah ka dhigo wuxuun isku afgarto ayb maxaa yeelay inta badan dharka isgaradka iyo calaamadaha astaamaha inta badan waa lasku garan karaa cadow dharkiiba kusoo xidhan karaa weer gududan baad wada qabteen weer gudan buu soo xidhan karaa laakiin afgaradka hoos laiskugu sheegay inuusan ogeyn baa laga yaabaa jaajus kugu dhex jiron baa sheegi kara ka dambana sna waa sugan wa kaana wuxuu nabigu yalbasu adirca wاlkhuudata wayataqaladu sayfa hada bilahi towfiiq